alxamdu lilah الsalaatu wasalaamu calaa rasuli lah وcan caaisha radi allahu tacala canha ana nabiya slى اllahu عalayhi wasalam qaal ida uqimat الsalaaةu waxadara اlcashaaءu fabda-uu bاlcashaaء wacan ibni cumar naxwuhu xadiiska hore ee ka warramayay salaada casar inay rasuulka ka mashquuliyeen salى اllahu alay slm nimankii gaalada aha ay ka mashquuliyeen dee waxaa laga qaadanayaa in salaada casr ay ka horeyso intaa cadceeddu aanay dhicin sida nebi maxamed aleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu salaada ugu weyneed baa laga qaadanaya isagoo jihaad ku jiray oo markaa gaaladii ay saa ugu soo urureen oo ay u suurtogeli weyday inuu tukadu saa uga warwaraya maxaad u malanaysaa kuwa maanta jooga ee iyadoo la eedaamayo oo ay caafimaad qabaan ay xoog yihiin makhaayadaha iska fadhiya salaadiin halkaa iska dhegeysanaya amba kuwa salaada subax ka seexanaya amba kuwa aan salaadaba dan ka lahayna salaadaba ka tagay balka xoola un daba taagan aad iyo geelun daba taagana weligii fooda dhigan ka war markaa salaadda hala ilaaliyo oo salaadda halagu barbaaro salaaddu haynagu weynaato salafiyada laguu sheegayaana ma aho keliya dee xisbi iska ilaalisa ha u way ka ballaaranta ya akhlaaqda selef loo bahaya inaad ka noqoto cibaadada loo bahaya inaad ka noqoto ya isilaalintaa loo baahanya carabkaaga ilaalintiisa logu bahanya selef ka noqoto waa macno balan ina taa ula socno saa awgeed sheekh albaan wuxuu leeyahy qof baa laga yaaba inu caqiidada selefika lakin xagga akhlaaqda aanu selefi ka ahayn oo <laughs> dee mid caamiya amba mid ehlubidciba u kaga wanaagsanyay agga xagga akhlaaqiyaadka iyo dhaqanka mararka qaarkood waaya an caaisha radi allahu anha ana nabiya sala la ala sl qale wuxu uhi ida uqiimat isala salaad marka la aqiimo waxadara alcashaa cashaduna ay timaado fabda-u bilcashaa cashada ku bilaaba in badan baynu soo marray xadiistan ka warramaysa buluuqina oo waa khushuucda markii laga warramayey ayuu ku saabsanyay baabkani xadiiskani waa haddii qofku cuntada uu jecel yuu doonaya lakin aduu iska dhergsay oo cashadiina halkan ay taallo oo aanu dan ka وعن cبد لله بن عabاس رضي الله عنهma qال وxu uhi شhahida cindii shahida waxaa markhaati kacay cindii agteyda rijaalu rag mardiyuuna laga raaliyahay وأrضاahم cindii cumaru ka aan ugu sii kalsoonida badanahay agteyda lagu kalsoonida badaya waa cumar waxaanay markhaati kaceen ana nabiya salى الlahu عalيه wasل nbigu naha wuxuu diiday الصalaati can الsalaati salaad buu diiday bacda subxi subax kadib la tukado xataa tadluca shams ilaa cadceedu soo baxayso wa bacd alcasri asalaati wuu diiday salaada bacd alcasri casar ka dambaysa xataa taqruba ilaa cadceedu ay ka dhacayso wuu diiday nebigu caleyh isalaatu wasalaam cabdillahi bn cabaas <clears throat> isagoo saxaabiya ah oo laakiin dee inan yar inan yar buu ahaay oo marar badan muu soo gaadhin cilmi badan baa dhaafay oo nebiga caleyh isalaatu wasalaam uu ka qori laha yaraanta awgeed baa saxaabada rasuulka isagoo rasuulka alayh slat slam in badan ka soo wariyo in badan goobjoog u ahaa haddana haddana cilmi badan oo dhaafay waxa uu ka soo qaatay saxaabada sida awgeed buu dhaha tafsiirka cali bn abi aalib baan ka qaatay dadaal buu ku bixin jiray salaada subax intaanay gaadhin buu sii hor fadhiisan jiray zayd bin thaabit iyo ayuu sii hor fadhiisan jiray gurigiisa si markay salaada subax ka soo baxaana halkaa wax loogu sheegay markaa nin dhaldhiiro ansaarta kamida ah wuxuu ohan jiray buu yihi oo adiga yaa kuu baahan inaga inoo bahan nin yar baa tahay soo raggii waa ina saxaabadaa joogeen sidan aad dadaalkana dee aad bixinaysaad kolba saxaabi aad aroortii utegaysad cilmi kasoo qaadanayso dabadeedna markii dambe dee saxaabadii waaweynaaye madheene dee cabdillahi ibnu cabaas iyo culimadii ugu waaweynaaye loo baahnaa ay noqdeen ayuu inankii ninkii dhalinyarta ahaa dee berigaa nin weyn markii dambana ahaa ayuu calacala wallahi berigaada iga saxsanaa markaa nin hadduu ku dhahdo nin meelaha hadda culimadii baa iska badane maxaad iska daaninaysaa oo meelaha makhaayadaha aynu ka sheekayno amba meelaha aynu iska joogjoogno amba maadiga aynu iska baranno berri ka maalinunba ad ogaan doontaa farqiga dhexeeya labadiinaas soo hadda arki maysa ilan cilmiga ninka aanu sabrin ee u dulloobin baran maaye man lam yasbir dulla tacallumi saacatan ytajarac kasa jahli duula xayaatihi ninka aan saacad u sabrin ilmiga iyo dhibaatada ka soo gaadhaysa weligiiba koobka jahligunbu qurqurin doonaa ya an cabdillahi bn cabaas radi allahu canhuma shahida cindii rijaalu mardiyuun markuu leeyahay waxaa halkaa laga qaadanaya ciddad wax ka warinaysa de inaad ku kalsoonta waata dee shuruud xadiiska loo dhigaya soo maha saxiixa ahel qofka laga qaadanayo qofkii waa kan loo dhigayo rag aan ku kalsoono saxaabadii rasuulkaa ah weeyaan iyadoon ku wada kalsoonay dhammaantood haddana kaan ugu sii kalsoonida badan ila way sii kala darajo sarreeyaane waa iyo waa cumar ibnu khadaab dee abubakar abubakar kuma jiro abubakar baa kasii sarreeyey haddana abubakar kama soo warinaya abubakar horu dhintay dhammaantood waxay raggaa saxaabada isku waafiqeen bu yihi ana nabiya sala allahu alay sl naha can isalaati bacda subxi xataa tadluca shams wa bacda alcasri xata taqrub الshams xata taqrub الshamsu وعn cabd للh بن cabاs radي الlه canهuma xadiiskii ayuu mar labaad soo celiyay xagga qoraalka marka isaga iskaga gudo xagga qoraalka taصxiix xoogaa buu bahan yahy waxaynu soo aragnay markaa awqaadda salaada la nahiyey horeynuu soo aragnaye marka la kala bixiyana waa shan waqti marka lasoo ururiyana waa saddex waqti mar waxa weeyaan waa saddex oo waa casarka wixii ka dambeeya subaxa wixii ka dambeeya ila cadad soo baxayso casar wixii ka dambeya cadad udhacayso iyo markay bartanka qaayim dahiira marka cadceedu bartanka istaagtee qaayimu dahira kii duhurka istaagay oo harka lagu fasiray amaba markaa lagu fasiray dee dhaqdhaqaaqi iyo socod cadceediio istaagaysa marka lasii kala bixiyana shan bay noqonayaanoo subixii baa labaa ka soo baxaya bacda subax horta salaad waa la diiday haddana maxaa la diiday cadceeddu markay soo baxda haddana ilaa iyo qayda rubxi soo maha ilaa iyo joog soo baxayso casarkiina iyadooba casar o dhan la diiday haddana haddana markay cidhifka la sii gelaysana way ka sixi jirta lakiin salaada la diiday waa salaadee waa salaadihii mudlaqa ahaa sunnihii laiska sii daysnaa weeyaan laakiin lama diidin sunnihii matalan sababta lahaa sida taxiyatulmasjidkii o kale salaaddii faralkeed iyadoo waa la qalaynaya salaatu janaasadii waa lala imanaya wahaakada baabu fadli salaati jamacati wujuubiha salaada jamca lagu tukado iyo waajibnimadeeda iyo fadliga ay leedahay وعn abi hurayrata radi allahu canhu qal qala rasuulu اlahi salى اllahu alayh wasalam salaatu rajuli salaada qofku fi jamacati jamcuu ku tukadaa tudacafu waxaa laga siyaadiyaa tudacaf laga libilaaba calaa salaatihi salaadiisa fii beyti gurigiisa uu ku tukado wa fii suuqihi iyo suuqiisa uu ku tukado khamsa وacishriina ضicfan shan iyo labaatan dicfi sababteebaa markaa arrintaasi ay ku imaneysaa maxaa keenay salaada qofku uu gurigiisa ku tukado iyo salaada eh, eh, uu jamaca la tukado ee masaajka uu ku tukado inay saa u kala dheeraadaan wadalika asbaabahana markaa keenaysa darajooyinkaasi ay kusoo baxayeen dicfigaas iyo adcaaftaas wadalika arrinkaasi wuxuu ku ahday dalika tadciif annahu qofku idaa tawadaa markuu weyseysto oo faaxsanalwudua weysada uu wanaajiye sidii dhammayska tirayd ee weyse wanaagsan oo dhamaystiran weyseystu niyeeyo uma kharaja maa ila masjid masaajka usoo baxo laa yukhrijhu iyadoon aanu saaraynin ila salaatu salaad bay wax kale aanay saareyn oo aanu lahayn dee meheradaadiina iska tag oo iska soo ganacso markaad sii socoteed halkaa maraysana masaajka ku yarbayn oo laba ragcadood iskaga sii afarta ragcadoodna la sii tuko halkaa dee wax kalaa laga yaaba inuu usoo baxay markaa laakiin salaadda cadafun salaadda ayuu ku cadfay labada ee qofka muhiimadda uu usoo baxay gurigiisu uga soo baxay dadaalka soo bixiy inuu salaada tahay laa yukhrijuhu aanu soo saarin qofkaasi ila salaa salaad may wax aanu saarayn hee lam yakdu ma tallaabsado khawatan tallaabo ilaa hadduu tallaabsadana ruficat lahu kor baa loogu qadaa bihaa iyada sababteeda ay bi hadihi alkhadwa aw alkhuwa darajatun darajaa kor loogu qaada waxua canhu waxaa lagaga tirtiraa isaga waxua waxaa lagaga dhaafaa lagaga dejiya xua bimacnaa wadica canhu waxaa laga dejiya khaiatun gef saarnaa iyo dembi saarnaana tallaabadaasa lagaga dejiya marka laba arrimood oo loo sameeya midna daraja kor loogu qaadaya isla tallaabada laftigeediina dembi kalea lagaga masaxaya amaba sida axaadiis qaarkood ku sugan tallaabana dembi baa lagaga dhaafaya midna ajar baa lagu siinaya markaa kay ahaataba dembigiina waa laga dhaafaya darajooyinna u darajooyinkan lugahan uu soo qaadayo markaa ayaa kamid ah tadciifka ah faidaa sallaa tukado lam tazal ilmalaaikatu malaaigtu ka suuli mayso inay u ducayso tusallii bimacnaa tadcuu lahu salaadii tukashada waxaad ka fahmaysaa inay tahay ilan ereyga asala bimacna ducaa bu ahay tusallii caleyhi ee tadcuu lahu malaaigtuna waxay qofka ugu ducaysaa maxay bilkhayr soo ma khayrun bay dee ugu ducaynaysaa laakiin goorma maadaama inta uu fii musallahu goobtiisii joogo oo waxay leedahay malaa'igtu markaa allaahuma salli calayhi allaahuma salli calayhi allaahuma arxamhu ilaahu dembi dhaaf ilaahu naxariisoy allaahuma qfir lahu ilaahu dembi dhaaf allaahuma arxamhu ilaahu naxariiso walaa yazaalu fii salaatin ka suuli maayo ku jiro mantadara salaa intuu salaad sugayo xadiiskana wuxuu dhiirigelinayaa sidaynu in badan ba soo aragnay fadlu salaati اljamaca ayuu horta dhiiri gelinayaa asbaabtii tadciifkana uu sii waadixiyey xadiiskanio maxaa keenay salaadan inay salaada intaasoo derajo dheeraato sabcan wacishriina hamsan wacishriin iyo sabcan wacishriin labadu waa ku jiray waxay ku xidhan tahay socodkaa uu ka soo baxaya gurigii markuu gurigiisa ku tukado tallaabooyinka masaajka usoo socda ma helayo dadkan faraha badan uu la tukanayo laftigoodu khayr bay leeyihiin xagga khushuucda waxaa laga yaabaa dadkaa faraha badan uu la tukanayo iyo markuu keligii yahay shaydaanku labada inuu aada ugu sii weerari o yahay goorma marka aanu markaa waxa weyaan keligii tukanay shaydaanku kusii culus yahay markaa dee ragga saasay jamaca ugu fadli badan yihin lakiin dumarka iyaga maxaa u fadli badan iyo gurigoodaasa u fadli badan waynu soo aragno laga qaadan maayo in arrintan ay sunno tahay waayo culimo badan baa ka deliishaday mar hadduu rasuulka alay slat slam fadli usugay sugay oo imika halkan tudacaf mar haddii tadciif yimid dee shaygu marka hore asal buu leeya ajar baa laga helaya wey dabeetna waa siyaada wn tafduluna waynu soo aragnay markaa taa waxaa lagaga soo jawaabay inaanay ka dhalanaynin ilaan adilada laysku wada geynayaay salaadii way ansaxaysa horta gurigiisa qofkuu ku tukaday oo shaki kuma jiro inuu ajar ka helayo salaada faralkiina wuu ka dhacay dimadiisina beri bay ku noqonaysaa laakiin xaggee bay mashkiladu ka taagan tahay shardiga arintaa uu ka gaabiyey jamaacada dabeetana dembina uu helaya ajarna uu helaya qofkaa tukaday labadaasu isku darsaday salaada uu tukaday ee waqtigeedii uu tukaday ee faralkii saarnaa uu ka soo baxayna ee qur uu akriya uu dikri la yimina ajarkeedi wuu helaya jamaca waajibka ku ahaana dembigiisabuu helaya marka allaba shaygu mar keliyaa dhici karta inuu ajar iyo dembiba ku dhaco salaaddu maxay u ansaxaysaa dee shardi ma ahayn jamaacadu shuruudda salaada kuma jirto an yusallaa fi jamaacati haddii la odhan lahaa jamaca in lagu tukadaa shuruudda salaaday ka mid tahay waxa la ohanaya salaadiisa saxbi kuma jiraan salaadii uma baabayso arkaanta salaadana jamcu ka mid an cabdillahi bni cumara markaa malaaigtu way ducaynaysaa maadaama fi musallah malaaigtu way u ducaysaa dadka wanaagsan waqfir liladiina taabuu watabacuu sabiilaka waqihim cadaab aljaxiim saasay gu ducaynaysaa rabbana waadkhilhum janata alatii wacadtahum waman salaxa min aabaa'ihim wa duriyaatihim janaati cadnin alatii wacatahu ma jamca be marka jannooyin bay dee ugu ducaynaya malaaigtu haddaba ducada malaaigtu waa ilaahow dembi dhaaf bay leeyihiin ilaahow naxariisay leeyihiin ilaahow ammaan bay leyihin markaa salaadiiy naxariiso ay sii kala ballaarhanyiin waa salligaasi naxariisna way noqonaysaa ammaan kale oo dee ayuu ilaahay subxana watacala u weydiinayaan iyo qof wanaagsan ka dhig inta bay soo gudagalayaan muxuu ku helay wuxuu ku helay inuu halkii uu ku tukaday iska fadhiyo weliba xadiiskan wuxuu soo kordhiyay qofku markuu salaad tukado intuu salaad kala sugayo inuu ka dhigan yahay xagga marka la eego ajarka marka la eego qof salaaddii wali ku jira ilan salaad baa xabisaysee walaa yazaalu fii salaati buu nebigu uri alay slat slam mantadara salaa taasina waxay nagu dhiiri gelinaysaa inaynu ku sabirno masaajidada oo salaadaha aynu salaadaha ku sugno dalikum ribaad waalikum ribaad waalikum ribaad waa ki nebig uri alay slat slam arrintaas waa gaad furin qof jihaad kaga jira oo muslimiinta gaar ka haya buu ka dhigan yahay ninka masaajid fadhiya ee salaad kala sugaya maqrib baa tukatay ilaa cishaaga waa waqti kooban soo maa matalan dee intaa ajarkaad helaysa marka khayr badan baa ku jira masaajidadu waa xabu lbiqaaci ila allah oo goob ilaahay ugu jecel yahayoo khayr weyn baa ka jira وعن cبd لله بن cمر رضي الله عنهma عن النبي sلى الله علي sل قال وxu uhi إda اstأdنت markay idan qaadato أxadaكم midkiin imرأaةu haweenaydiisu ilى الmasjid masaajka uga idan qaadato falaa ymنcha yu u diidin falaa ymنcha uu sukunsiya caynku oo leadaasi waa laadin ahyade yuu u diidin qaala wuxu uhi faqaala bilaal ba wuxu uhi بن cabd لlah bilaal bin cabdilaahi oo cabdillahi bin cumar uu dhalay baa wuxuu yihi wallaah allaan ku dhaarne allaan ku dhaartee lanamnacahunna u diidne oo u diidne oo u diidne dumarka qaala wuxuu yihi markaa taabicigii soo warinayay xadiisku fa aqbala calayhi uu ku jeestay fa aqbala uu u jeestay caleyhi xaggiisii cabdullah cabdillaahi baa u jeestay aggii xaggee buu u jeestay xaggii bilaal ninkii hadalka ku hadlay oo fasabahu uu caayay sabancay sayian xun maa samictuhu aanan maqal cabdillahi bn cumar oo sabahu caayay milahu caydanoo kale qadun weligi wa qaala wuxuu uhi uhbiruka waxaan kaaga warramaya can rasuuli illaahi sala allahu alay slm rasuulki ilaahay baan kaaga warramaya wa taquulu adna waxaad leedahy wallahi lanamnacuhunna wa fii lafdin lafdi kale wuxuu ahaa rasuulku inuu alayh slat slaam laa tamnacuu ha u diidina imaa allahi addoommada alle dumarka ah masaajid allahi masaajidda ilahay haw diidina iyadoo dumarka inay jamac tagaan aanay waajib ku ahayn gurigooduna u fadli badan yahay sidii axaadiisii horaa shalay baynu ku aragnay dumarku nebiga calayh salatu slam salaada way la tukan jireen marka hadday gabadhin tidhaahdo masaajidkan tegayaaye halay ogolaado horta waxaa laga qaadanaya gabadhu markay xataa masaajidka tegaysa ninkeeda inay ka idan qaadanayso idanku wuxuu noqon karaa inay tirahdo war masaajkan dee tegaya ay fasax iyo inay si guud uga idan qaadato ay tiraahdo maalintaan u baahdo masaajidka waan u baxaya waan soo tukanayaa dee saa ula soco oo idankaa guud ay haysato iyo mid dee maalin kastaaba ciddii kale mas-uulagahana saas kale inay idan qaadanayaan waayo dumarku iska bixbixintaasi shareecadu marka horeba ma ogola mar haddii salaadiiba leli gurigiina idin fadli badan maxaad u malanaysaa xaajooyin kale iyo ina meelaha iska soo marmartana hadalkeeda badda maca dalik hadday gabadhi jeclaysato inay masaajka tagto oo laga yaabo marka qaarkood inay cilmi kasoo kororsato oo laga yaabo inay salaadaasi khushuucdii iyo cibaadadii iyo firfircoonidii nafteeda ku dhismayso waa inaan loo diidin waayo khayr bay dee ujeedaan marka waktigaa dumarku laakiin iyo ragguba waxay ahayn dad layaa badan fitnadana may fara badnayn dumarkuna may soo kordhinin inayse soo qurqurxiyaan ay udgoonaysa soo mareeyaanoo ee dee dad waxay ahaayeen xijaabkooda iyo maradooda hawanood tukayaalmooneyso sida xadiis ku jirta marka waxay tihi caayisha mar dambe radi allahu canha hadduu rasuulku ogaan lahaa ama bimacnaa arki lahaa rasuulka alayh slat slam haduu arki lahaa low ra'a nabiyu salى اllahu alay slam axdas nisa lamanacahuna hadduu rasuulku ogaan lahaa waxaanay dumarku iminka soo kordhiyeen uu diidi lahaa berigaasin bay fitnada laga aamin ahaaye laakiin dumarku imika sana waxaanay soo kordhiyeen marka la ego haddaba caaisho laftigeedi waa isla saxaabadii baa nool iyo taabiciintii intii u horreysay inagana maxaad maraysaa imika berigaa xataa suuqan la ysdhex yaacayay rag iyo dumar saa isku dhex qaadayaan iyo ya waxaasoo dham he ma jirin maca dalika haddana xadiiskii nabigu uu shaqeynaya alayh isalatu wasalaam weligii uu jiraya ilaa qiyaamaha ee markastoo lakiin culaysku sii badanayo waaa laohan karaa waa la waanin kara waa laohan karaa gurigiina in iskaga tukataan baa idin wanaagsan iska daaya xadiiska masale aada muhiima ku jirta oo ay tahay dhallinyarteena inay maskaxda geliyaan kuna xisaabtamaan haye maxay tahay qadiyadaas haye cabdisa in amarka nabiga alay sala sl wax laga hadra iyo horkeenaya ma jiro bilaal bin cabdillaahi muu islahayn xadiiska nabiga ka hor hadduu xadiiska nebigu dafirsan yahay dee arrintiisu khatar bay gelaysaa laakiin xaaladda dumarku arkay ay ku jiraan maanta carabtuna dad hinaaso badan bay ahaayeen ya oo minku markaa gabadhiisu meelaha iska marmarto zubayr bn cawaan baa waxaa la yihi xaaskiisiiyo ayuu u diiday wuxuu markaa dee waan u diidi kari waaye inay baxdana wuu yar diiday dabadeedna aadaanka marka maqasho baxayso salaadaasi de iyadu khayrkaasi jeclaysanayso waa masaajidkii nabiga aleyh salaatu wasalaam dabeetna habeen buu u ma diidi karayo xadiiska nabiga ilan kama hori maraye habeen bu intuu meel u yar galay ayuu barida ka dhurbaxay dabeetna maalintii dambe aadaan ka maqashay sulo maad tegay masaajidka may may way fasaadeen oo tegi maayo dadkii way fasaadeen oo e tegi maayo de iyadu ma garanayso inuu isagii yahay nin kali ba haysataayo waa taa dee dadka iimaan kalaba ahan mar hadday taasiba dhacday isna intuu ujeeday <laughs> ya intaasay ahay markaa hinaasaha lagu sheegaya maaha oo keliya alghayra hinaasu waa mid wanaagsan oo ah dumarka in loo deeqiiroodo la diido gabadho ina isqaawiso in meelaha iska marmarto ya waxyaalahaas oo dhan iyadoo haddana dee aan cadaaris xooga iyo la saarayninoo kolba dee siday tahay arrinta lala soconaya xadiiska nabiga markaa lagama hor iman karo hadduu xadiisku asaxiixiyo ansaxay waa inuu iska ilaaliyo qofku inuu hadal ka hor keeno cabdillahi bn cumar inankiisii waa kan caayey markaa in siduu uga xanaaqay hadalka nabiga caleyh isalaatu wasalaam ee laga hor yimi ba aynu ka qaadanaynayo siduu ku leey rasuulkii baan kaaga warramaya anuma ra'yigaygaan kuu sheegaya haddaba ogow sheekhow xadiiskii nabigo halkaa yaalla caleyhi isalaatu wasalaam hayo niyo anaga madhabka yagu madhabka yagu amba sheekha yagi dee niyo hayo saasuu qabaa laakiin oo hayo muxuu daliishaday dee niyo wuxuu yihi anigu kolle culimadaydi unbaan kasoo gaadhay waar ilaan culimadaada iyo culimadoodii iyo kuwa kaleba xadiisku u seegi karayaan si kale xataa ufahmi karayaan mararka qaarkood waxa laga yaaba inaana dhiga inaana aragba ilan qof wada koobin bi jira axaadiista nabiga caleyh isalaatu wasalaam culimadii dee cilmiga badnayd baaban koobin oo masaa'il badan ay seegi jirteen oo sii dardaarmi lahaa in idaa sax alxadiisu fa huwa madhabi hadduu xadiisku ansaxo war hoy madhabkayga weeyaan shaafici sii dardaarmaya shaafici oo imaamu shaafici u lahaa axmed maxambalo ku lahaa xadiiska idinkaa naga yaqaanee markuu ansaxo noo soo sheega siaanu ugu tagnay xadiiskaasi haddaba axmed aa eh, eh, shaafici oo axmed maxambal macallin u ahaa sheekh u ahaa kana weynaa dabeedna wuxuu leeyahy xadiiska iyo rijaasha ila rag baa xadiiskii oo keliya meel iska yaala liskama qaadanayo ninkii xadiiskan warinayay iyo hebelkii iyo wixii baa loo bahanya soo ya markaa bal xadiiska iyo rijaashiisa ninkaa naga yaqaano markuu xadiisku ansaxo sidaanu masaladaa u qaadano noo soo sheega weliy xadiiska nebigaa kuwey dabeetna mid kastoo ah calimadaa kamid waa ka yidhi hadaad hadalkayga hadalka nebiga khilaafaya hadalkayga geedaarka kudhufta culimada qaarkood waxa laga soo hor yidhahdeen shaafici raximah culimada mid kasoo shaaficiyada kamida minuu kuleeyihi ilaa bayhaqi mooyaane bayhaqi waa culimada aaweyne shaaficiyada bayhaqi isagaa shaafici mina kusiila bay dhaheen sababtu maxay tahay shaafici muxuu idhahdaa xadiis aanu bayhaqi wuxu dhaha xadiis matalan aanu shaaficiba arag aanu masalada cagsigeedaba ku tegey ayuu odhanaya waana madhabkii shaafici waayo shaafici wuxuu yihi idaa saxa alxadiisu fahuwa madhabi qaacidadiiba ku socotiinaya wuxuu leey maadaama shaafici aa feeftaas sii dhigtay dee xadiiska lagu sheegay ida sax alxadiisu fahuwa madhabi madhabkayga hore intaas ka tuurtaan amba mid aanan sheeginba hadduu yahay kaa damba aniga madhabkaygiiya maaha dadkan mutacasimiinta shaaficiyada iyo shaaficinada way kala duwan yihin dadkan sii durkay sii durkay ee iyagu tacasubka sameeyey ilaan kutubtan fiqiga ah waa fahamkii culimmadu ay ku qoreen xadiiskii iyo aayadda ay ka fahmeen bay qoraal ku sameeyeen khaba imankana saxna waa iman kara sheekhu fahamkii iyo fiqiga u qaatay bu wax ku qoray masaaisha waa saa taasina waa saa taasina waa saa dee xadiiskii nebigoo meel yaalla haddii sheekh la hadalkiisa la qaadanaya waxay noqonaysaa arrin khatara cabdillahi bn cabaasna wa ka yidhi ka maqanaya dhagax samada laydinkaga soo daadiyo aqulu lakum qaala rasuulu llah wa taquuluuna qaala abubakar wa cumar abubakar iyo cumar baad ila hoos cararaysaan wey abubakar iyo cumar baa baad ileedin anna rasuulkii baa baad ileeyahay wallahi waxaan ka baqanaya inu dhagax samada idinkaga soo daato macana ciqaab laydinku ciqaabo oo masle ku saabsan tamatuca xajka ayay ku saabsanayd oo weliba laga yaabo cumar iyo abubakarna inay gar lahaayeen marka si loo eego lakin xadiiskii nabigoo dee nabigoo sameeyey aleyh isalaatu wasalaam bu laha cbdillahi bn cumar cabdillahi bn cabaas markay dadka yihahdeen de haya abubakar baa yidhi haya cumar baa yidhi war waxaan ka baqanaya abubakar iyo cumarna nabigu raaca bu yihi labadooda iqtaduu biladayni min bacdi soo ma labada iga dambeeya ku dayda bu yihi abubakar cumar isagaa sheegay nabig alay slatu slam alaykum bisunati wa sunati khulafa rashid in yuiicuu ababakar yahtadu haddii abubakar adeecaan dadku way hanuunayaan bui haddana waa adiga arkaya mid aan halkaana gaadhsiina maaad maranaysa la sheegay mid ka mid a ah hore ayaa nin diiday finiinka suu ku yihi diiday aleyhi salaatu wasalaam suu ku celiyey suuri weligee kula hadli rasuulkii baa diiday baan kuleeyahay markaasaad kusii celinaysa rasulku muxuu shegay ala sl sl inaanu ugaadhna soo ugaadhin cadowna aanu dhaawicin laakiin iligana wuu jabiyaa buui ishana wuu soo tuuraa finin yaroo tuurta laga ya qofk inuu isha ka rido haddaad tira cadow baan ku ridaya waxna kaaga tari maya cadowgii ugaadhi lagu ugaadhsan jiray dee ugaadha lagu la ugaadhsadana waxba kama qabanayo labadaa mafsado waaweynna uu leeyahy markaa rasuulku u diiday alayhi salatu salaam adfigaas nin baa markaa ku celiyay markii xadiiska loo sheegay weligey kula hadli mabay anigu laa ukalimuka mar haddaad rasuulkii baan kuihi aan kuu sheegay dabeetna aad iska garab martay markaa markastoo xadiiska nebiga la weyneeyo qofkaasi waa qof ilaahay weyneeyey waayo rasuulkiiba weyneeyey man yutic rasuula faqad aaaca allah iska ilaali haddii lagu haha war ku cun oo aad tidhaahdo rasuulkaa yihi ku cuna alayh isalatu salaam hay bidixuba dee ila waa ilaahay baa abuure bidixdaba ilaahay baa abuure de ma hadalkaas m saxan ahayn marka si loo ego dee bidixuba ilaahay baa abuuray lakin allihii abuuray markuu ku yihi biwaasitati nabiyihi kan ku cuno ku cunin miyaanay waajiba inaad addeecda ida staadanad markay idin qaadato axadaku midkiin imraatu haweenadiisu ila masjidi falaa yamnacha yuudiidin qal wuxu uhi faqaala bilaal bin cabdillahi baa wuxu uhi markaa inankaaga iyo adeerkaa iyo walaalkaa iyo uma joojinaysid inankaagu hadduu khilaafo saasaad ula dhaqmaysa cabdillahi bin cumarna nabiga hadalkiisa ku weli alayh salatu slam wallahi allan ku dhaartay lanamnacuhunna u diidna oo u diidna buuhi qaala wuxu uhi faaqbala calayhi wuu ku soo jeestay cabdullah oo fasabahu u caayay saban caysha sayi ma samictu aan maql sabahu milahu qan weligii isagoo saas kale cid wuxuu cahayn waqala wuxu uhi ukhbirka waxaan kaaga warramaya can rasuuli illahi sala allahu ala sl rsulka allo wataquulu waxaad leedahy wallahi lanamnacahuna u diidna u diidnay wa fii lafdin laa tamnacu ha u diidina imaa allahi masaajid lah ama waa addoonta imaana waa jamc marka imaa maaha tii ragga maaha loogama jeeda addoontii qofka bani aadamka addoon hayde cibaad allah soo imika lama dadka laftigooda ragga maxaa la hahda cibaad allah soo maaha dumarkana maxaa la odhanaya ima allah marka waa addoomay dee dadku xaqiiq ahaan ilahay u yihin masaajid allah ujeedna baabu istiqbaal qiblati qiblada qaabilideeda وعn cbdاللh بن cmر رضي الlه عنهma qal وxu ui baynama wqti الnaasu dadku بqubain quba ay joogaan fii salaati subxi id jaaahum waxa u yimid oo salaati subaxay macna tukanayaan id jaaahum waxa u yimid aatin mid yimaada faqala wuxu uhi ina النabiya slى الlaه عlay sl nbigu qad unzila calayhi waxaa lagu soo dejiyey alleylata xalay qur'aan qur'aan baa lagu soo dejiyey waqad umira waxaana la amray qur-aanka lagu soo dejiyey an yastaqbila alqiblata inuu qiblada u jeesto qibladaasi waxa weyaan waa kacbadii ee fastaqbiluuhaa u jeesta idinkuna wa kaanat waxay markaa ay joogeen ila shaami mid xagga shaam ujeeda waqooyi bay ujeedeen xagga waqooyi bay ujeedeen markay magaalada madiine joogeen fastadaaruu way soo wareegeenoo ilalkacbati kacbadi way soo wareegeen oo kacbadu xaggee kasoo xigtaa koonfur bay madiine kasoo xigtaa markii koonfur bay kasoo xigtaa marka waqooyigiioo shaama bay kasoo jeesteen xaggeeba way soo jeesteen xaggaa iyo kacbadii marka kacbadu in loo jeestaa waa shuruudda salaada markii hore baytulmaqdis baa loo jeesan jiray oo sanad iyo dhowr bilood baa loo jeesanaya xaggaa dabeetana qad naraa taqaluba wajhika fi الsamaai falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha fawali wajhaka shaطra اlmasjid اlxaraam aayaadkaasar kusoo deji waxaa la yaab leh siday saxaabadu u tixgelinayeen hadalka ilaahay subxana wa tacaala iyagoo salaadii ku jira ayay intii hore u tugadeen xagga maalintii kan la soo jeesteen waxaa kaloo laga qaadanaya khabarka waaxidku inuu xujo yahay khabar alaxaad ilan khabar alaxaad xujo maaha iyo waxbayna yidhahdaan qaarkoodi xagga marka laga caqaydaye maxaa caddaynaya aatin baa u yimid soo maaha isagoo iyagoo salaaddii ku jira ula hadla uri xalay qur baa lagu soo dejiyey rasuulka way ku kalsooyihin qofkaas may odhan aynu iska hubsanayo horda tan iska tukanayo ya war horta tan bal tan unaynu dhamaysanaya tdambe wixii dambe ha noqota may odhan ee way kala wareegeen imaamkoodiibaa kii u dambeeye noqday kii u dambeeyeyna imaam buu noqday taasi ma jirto dadka qaar ba saa ydhahde lakin saas maaha culimadu ihahdeen way soo kala wareegeen maca imaamkoodi marka dhaqdhaqaaqaana waa loo ogolaa ilan arrin baa timide hadduu markaa maanta qof salaadii tukado isleeya qibladii xaggaasay kaa xigtaa dabeetna markuu isidha xaggaasii kaa xigtaa uu iska galay salaaddii uu iska bilaabay ragcad markuu tukaday ayuu isogaaday inaanay qibladu xaggu u tukanaya ahayn muxuu sameynaya intiisi horena sax bay unoqonaysa soo inshaain maayo hadduu kayrulqibla u tukado saa ku soo celin maayo waliba insha allah qadiyaddaa waynu sii faahfaahin doonaa wallahu aclam asalaamu calaykum